asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib yaal subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka rediyo kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa arbaco kowda bisha febraayo laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka qodobada ugu weyn aan ku eegi doono waxaa ka mid ah muqdisho maanta waxaa ka furmaya Eh, shir u dhexeeya hogaamiyaasha dalalka dariskale ah soomaaliya oo ku saabsan arrimo kala duwana looga hadlayo ugu weyn dagaalka ka ah al-shabaab madax kala duwan ayaa soo gaartay magaalada muqdisho goor sii horreysay iyadoona haatan soo dhaweynta ah ay socoto dhinaca kale muqdisho waddooyinka ugu muhiimsan ayaa xiran sababaha ku aadan imaanshaha wufuudda shirka ka qaybgelaysa falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa waxa ay ka dhigan tahay xinaashaha iyo shirkaas waxaa markaas diirad loogu saarayo waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa golaha wasiirada soomaaliya waxay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argixisada iyo sharciga socdaalka labadaas ayaan ku eegi doonaa saaxiib yaal barnaamijka falanqeynta wararka kusoo dhawaada mar kale saaxiibyaal ismaqal wanaagsan markale barnaamijka falanqeynta wararka ayaan gudageynaa waxaan ku bilaabeynaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta waxaa lagu wadaa inuu ka furmo eh, shir u dhexeeya madaxda hogaamiyaasha dalalka deriska ee soomaaliya oo markaasi qeybta ka ah dalalka safka hore ee deriska sida jabuuti kenya iyo etoobiya oo shirkaas soconayana maanta shalay ayuu furmay shirka waxaa kasoo qeybgelaya madaxweyneyaasha dalalka dariska laha soomaaliya sida kenya william ruto wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed iyo sidoo kaleeta madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar gele dowladda federaalka ayaa waxaa ay ugu dambeysay maradgelinta shir madaxeedka heer goboleed waa heer gobol sanadkii laba kun lix iyo tobankii waa laba kun lix iyo tobankii oo isugu yimaadeen madaxweyneyaasha dalalka iged qodobada ugu muhiimsan ee shirkan diradda lagu saaray waxaa kamid ah taageerada gulufka ka dhanka ah ee al-shabaab ee ciidamada ay kula jiraan iyo sidoo kaleente deegaanada laga xoreeyey in la sameeyo howlgal kanan ah al-shabaab eh, si ay wadajir ah oo ay u fuliyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidamada dalalka safka hore ah baaq mideysan oo ku wajahan caalamka kaas oo lagu dalbanayo in la xoojiyo taageerada iyo qalabeynta ciidamada soomaaliyeed si ay deg deg eh, ugu soo afjaraan dagaalka al-shabaab lagula jiro iyo muujinta khatarta argixisada ay ku hayaan xasiloonida gobolka iyo caqabadaha ay ku yihiin horumarinta shacabka qaaradda arrimahaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha diiradda lagu saarayo shirka maanta muqdisho ka furmaya dhinaca kale wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho ayaa xiran oo shacabka ayaana inta badan markaas aan loo ogoleyn in eh, gawaarida noocyadooda kala duwan ay isticmaalaan taa bedelkeedana shacabku lugtooda ayay caanamanayaan haddaba dhinaca kale xirnaashaha wadooyinka iyo shirkan muhiimadda ah hanke ayuu leeyahay maxays tahay qorshaha dowladda ay u xiriso inta badan markii ay muqdisho imaanayaan wafuud kala duwan haddaba arma arrimahaas oo idil waxaa ka wareysanay iyo furitaanka shirka xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo ka tirsanaa mudanayaashii baarlamaanka soomaaliya xukuumaddii hore waa mahadsantihiin kulmi eh, eh, ilaahay raalli ka noqdo kulanka berito dhici doona ee eh, dowladaha safka hore ee aad soo sheegtay ee ay ka soo qaybgalayaan madaxdooda horraac ahaana hadda si military ahaan ee ay wasaaradaha gaashaandhigga ee dowladahaasi ay maanta yeesheen kulamo oo horraaca ah kule waxaanu arkaya marka ee taariikhda ee dowladan hadda dalka ka dhisan ee soomaaliyeed ee uu madaxweyne ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay indagaanti markii dowlad loo dhan yahay ee caalamka uu ixtiraafay dowladihii iyaga ahaa kuwii guddigayaasha ee laba san iyo bar ee hagayay jirkii imbagaadi oo frontline kaasi oo wasiiradaheeda arrimaha dibadda iyagoo ay ahaayeen kuwii mar weliba shirgudbo maaragtay marka ee dowladda kenya iyada marti loo ahaa laga reebo inta kale waxay ahaayeen kuwa saamayn xoog leh oo inta maaragtay isugu tagtay ama hogaamiye kooxeedyo isbahisyadii ay u kala qunsanaayeen midba mid isbahaysiba qolo maaragtay gacanta ku haysay marka waxyaabo fara badan ayay leeyihiin oo saamayn ah laga soo bilaabo xogta maalinta ee soomaaliya dowlad loo dhan yahay ee caalamka u aqoonsaday idgagaasi ama nairobi kenya lagu soo dhintay ilaa yooma weli waxaan ognahay ka dhexey jiray intoodaba ama loolan raax oo hadba soomaaliya ayaga qolaba badan jidato ayagoo sida markii ayaga ay ku midoobeen fikir keliya ee ibaadaa ka gashay in dowladdaasi la oo ka hor ay ahayd marba mushkilad maaragtay ee inay la kulmaayeen ama shirka isaabgarashawaadka dhexdooda ka dhexeeya awgii haddana waxaan filayaa hadday waxay isku raacsan yihiin ay soomaaliya la yimaadaan dowladda soomaaliyeed iyadana markaasi ay sidaasi ay la wadaagto wixii wanaag ah ee horumar ah ama eh, ah. nabadgelyo eh, ah. ah inay wax oo markaasi iyo dadka soomaaliyeed tan u ah iyo dowladaha gobolka ee dariska ahba inay meesha ka soo bixi doonaan haddii sida aan filayo oo aan dabci ahaan aan ku garanayno dowladahaasi saameyntooda ay la yimaadaan wax wanaagsan waxaan ognahay in dowladdu dagaal adag ay kula jirto al-shabaab oo gobollo badan oo dalka ku yaala al-shabaab deegaana ku yaala iyo degmooyinba laga qabsaday oo hadda dowladdu ay maamusho marka mis leedahay shirkan wuxuu sii xoojin doonaa in dowladdu ay sii ballaariso deegaanada ay shabaab kala wareegeyso oo waxa uu noqon doonaa waayihii al-shabaab in guud ahaanba uu soo gabagaboobo markii loo eego shirkan qodobada kasoo bixi doona runtii waa su-aal muhiim ah balse laakiin aniga su-aashaa su-aal baa ii qorsaaran ama igaga horraysa oo muhiim ah marka u horeyso horta soomaalidu inta aanan dagaalkaasi keliya ee lala galay qolyahan shan iyo tobanka sano ee sidan dowladda soomaaliyeed iyo ayaga ee maaraysu hortaagnaa yaa soo abuuray oo ka dambeeya oo inay soomaaliya ee ayadu dagaal shan iyo toban sano oo aan kala joogti lahayn ee ayaga waday dadkaasi waa dad soomaaliyeed kuwa ayla dagaalamaaa soomaaliyeed waa waayo gacanta saddexaad ee ayadu ay ahayd midda ka dambaysa ee maalgelinaysay shan iyo toban sano hugaynaysay soo diraysay ee soomaaliya haddii saddexdan ay ahaayeen shalay kuwii soomaaliya dowlad inay yeelato oo burburkii wixii ka dambeeyey lasoo tacaalay oo indagaadi dowlacad ku lahaa ee ay soo dhiseen haddana waxaa laga rabaa inay ka soo bilaabaan horta yaa waxay waxiiday aada soo dhisteen dowladnimo ee soomaaliya oo ayada inay ku naalooto xilligan ee la rabay sida dowladihii kale ee iyada la waktiga ahaa oo ay maanta ay u taagan yihiin oo ay u dhismeen oo ay liberia ku jirto oo etoobiyada laftarkeeda ku jirto oo kenya intay isqabteen oo ayaga baangalo isla wada dhaceen oo dagaalkoodii la dhexgalay oo etoobiya hadda ugu dambaysa wixii dreeye iyo maanta maamulka aamiyihi oo asaga aan ognahay sida loo kala dhexgalay loo qaboojiyey iyo sidaas oo kale wadamadii kale isla bariga africa rwanda ku jirtay ee burundi ku jirtay iyo liberia oo sidaas oo kale aan soo sheegnay oo ay isla wada bilowdeen burburkii soomaaliya maxaa soomaaliya shan iyo toban sano oo ayada markaasi dagaal oo aan dhammaanayn hadba sinaariyo markuu mid dhammaado midka kale in soomaaliya mar weliba iyada labada daba taagnaado maxaa keenay ma aha waxa ku eg keliya anga maanta waxa hadda ee la hor fadhido soomaaliya ee colaadda ka taagan ee ay la dagaalamayso midkaas balse isdaba joogta ah ee marba mid markuu dhammaado mid kale la abuurayo ilan waan ognahay soomaaliya wixii sabansaba ka dambeeyey burburkii ilaa iyo maalintii ayada ee sagaashan iyo koodii toos ay ah soomaaliya ee uga baxday maaragtay saaxada waxaa intaasi la samaynayay wax soomaaliya ka dhan ah mar jamhaado la kiciyo mar ururo maaragtay diimeed la kiciyo mar eh, maaragtay eh, la sameeyo maxaa la dhihi jiray eh, waxyaabo fara badan oo isdiidan maamul goboleedyo hadda markii la sameeyey la doonayo laftirkooda isku dhacyo soomaaliya oo dhan geeska gees ayaa waxaa hadda weli la daba taagan yahay qorigii iyo kii shalay ee maantay lagu shiday marka sidee xal waara loo heli karaa ilan aya wax badan bay og yihiin aan dowladaha kale aanan ogeyn ilan dariska waxa aanan ka ogeyn lagama yaabo in dad kale ay ogaan karaan laakiine dowladaha laftirkooda ayaa ognahay duruubta dhinacyada ay ka kala maantay ee had iyo jeer markay ciyaarayaan ee ayaga laftirkooda ee saamaynta ayaga ku yeelan karaan ee gadaashooda fadhiya amadaha gadaashiisa yaa berintubna kala soo fadhiista ajandaha uu noqon karo ee qiyaasi karo oo mid soomaaliya maxaa ku salliday in laysweydiin doono mise waxa hadda meeshii joogtaan ciyaarta ka wadaynaayo wixii haddana saardaba wixii haddana yimaadaan aragno marka taa inaysan noqonin baan qabi lahaa waxaa hadda taagan waaba la ujeedaa dowladdana dadaalkay samaysay iyo dagaalka dheer ay soo gashay laakiinse yaa ballanqaad iyo yaa ka dambeeya iyaase haddana berito la fili doonaa inay soo saaraan haddana xajo kale iyo senaariyo kale ugu dambayn shirka maalinta beriita ayuu furmaayaa shacabka muqdisho aad waxay kaga cabanayaan xirnaanshaha wadooyinka marka aragtidooda maxay tahay dowladdu maxaa la gudboon inay samayso oo aanan ahayn in wadooyinka muhiimka shacabku ay marayaan la xiro qorsho kale dowladdu ma la imaan kartaa aragtidaada horta waxaa eh, runtii loo baahan yahay eh, shacabka soomaaliyeed eh, runtii wixii dhibayo waa wax aad runtii in maaragtay dhibkaasi loogu garaabo ay mudan yihiin laakiin aniga dadka ina soomaaliyeed shalay iyo maanta badi waxaad moodaa inayna xisaabta marba yani iyaga aanan markay isku dhufanayaan aanan ku darin bal shalay iyo daraar iyo maanta what's the difference annaga waxaan ognahay iyagoo dhagaxyo keliya derbiyo la cusjiyey oo dhankaasi ka bacdi nilaamyada ayaga caanay u furan yihiin inay haraadyo iyo door fara badan jiradiiba dadka laga xirtay iyo wardaansaawaay yani mar welibo taasi waxaanu arkayay in inta badan ay waxa aan la xidhiirtay ay iska ahayd doob siyaasadeed ee aanan ahayn jidadkaasi wax waxa keliya ee khuseeye ee cabashadu oo inta maaragtay dhagxaantaasi meesha laga qaado oo xalka noqon karo weli maaragtay inay wax weliba caadi kusoo noqonayaan jidadkaasi shalay markay xirnaayeen dowladii hore weli waa xiran yihiin wadadan hadda maanta labada maalmood loo xirayne de mar weliba xirnaansho oo hadda iyo shalay aanan bilaabanin ayaa lasoo xiri jiray sababto ee eh, loo xirayne hay-adaha eh, markaas shaqada le iyo dowladda ayada ayaa inay ababayso oo dadkiina ay ogolaadaan looga baahan yahay laakiin haddii la yidhaahdo maalin walbo maxaa wadada loo xiray maxaa dhagax meesha loo dhigay maxaa meeshaasi maaragtay iyada maaragtay askarta maaragtay iyada baaris maaragtay inay ku samayso loo geeyey ma dhammaanayso waa su-aal infinitive ah marka waxaa dadka soomaaliyeed aan kollaybu ka rajaynayaa inay dulqaad muujiyaan xamar annaga waxaan usoo joognay ayada oo koonfur iyo galbeed ay u kala xiran tahay oo khad cagaaran uu yaallo annaga dadkeenna marka dhibaatadii xamar lasoo maray ee dareemi kara ee aanan waddanka meel aanan oga bixin xamar maanta in ilaahay lagu mahdiyay badan tahay in ilaahay lagu sugiyay badan tahay haddii dowladdu ayada maalin iyo laba maaragtay ee ayada waxusti ay noqdaan sacaaga maalin caana adig aad ka weyday looma qalo ayaa la yidhahdaa in isla markiiba dawladda ha lagu kaco ee la abaabulo waa laga fiican yahay xamaray goormaad adig aad bilowday goormaad adiga ma artay ee xaafadda xaafadda kale inaad kasoo booqataan dadkeedii adig aad hesheen rofeor maxamed cumar dalaxa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmi aad degeysanaysaan saaxiib haatanna kusoo dhawaada saaxiib xubintii kaalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney horta geesinimadayda waad la cajabaysaane fulannimo inaan laygu xaman waxa daliilkeeda loodaydu ceel bay jirtaa soona shuban maayo mingistana waxaa iiga daran barashadeedii wixii calanka soomaaliyeed looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu maaqaane lama kala xugu eersadiya sheeka baraleeye iska daa fircown baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yuutubka qaxootiga tigtoggan guryaha laga kireeyeene anigiiyo abwaan kala tixaan xalay u soo jeednay iyo gabay aan kaligay tirshaba waad ka dharagteen intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin warwalla weyney magaalada laascaanood meel kasta calankii soomaaliya laga taagay marka waxaan la yaabay calankii soomalilanee tawxiidku ku yaallay maxay ku diideen gaboosow alankaas masale garuunan iskuduuba ahaaye wal wada fahmi horta kalemaane waxaan hubaa xarardheere iyo laascaanood markii calanka soomaaliya laga wada taagayey toddobaad uma dhexayn aga wargooyin labadaba ma calan tawxiid ku yaalla laga dejiyey war kollayba waxaan hubaa calanka xaradheere laga dejiyey ah. ragga watay tawxiidka inaysan ka run sheegayn war miyaar calidheere ku dhihin ah. diinta islaamku waxay qabtaa qofkii waxaaga kugu qabsada inaad iska dhiciso war kalamaanay ah. qabiir ku xeeldhar cilmi nafsigaoo reer muduga baa wuxuu yidhi qareenka ama abuukaatuhu wuxuu jecel yahay in dhibaatooyin ku qabsadaan dhakhtarku wuxuu jecel yahay inaad xanuunsato makaaniikiistuhu wuxuu jecel yahay in gaarigu kaa ciladoobo xabaalqaduhu wuxuu jecel yahay inaad geeriyooto booliisku waxay jecel yihiin inaad dembi gasho laakiin tuuggu intaasoo dhan waa ka naxariis badan yahay sababtoo ah wuxuu jecel yahay inaad hanti badan yeelato hurdo macaanna aad hesho war abdikuusow qabiilka reer mudug aad sheego hayte reer koonfuraha madaayi sababtoo eh reer mudug wal mahadan laakiin wala dhacaayan wargoe naxariiska ma ahane markaad hurduu rabaa inuu kaa qaato war xamaaliguba wuxuu jecel yahay baqaar weyn inaad yeelato raashin buuxsata si uu kuugu qaadqaado marka naftirkiisu ma naxariis xuma aryaadhaha qowsaarkuba wuxuu jecel yahay xoolo badan inaad yeelato si uu kuugu ilaalsho war waxaa la yidhi been si loo fataho yaa runtii loo bahdilaya aryaadhaha hadda ka hor nin baqaynimo lagu xama jira aa la yidhi aryaa beesakeen xawaalaha dayd loo sameeyha ahay mugaasoo wuxuu ku jawaabay weligeyd mayd fakahaya ma arka xawaalana dayd iyo bawd midna uma baahna war ama ha la oodo ama ha layska daaye abwaan hadraawi wuxuu yidhi amban maayo iyo ruuxii qabri lagu adkeeyaa war hadda hor waxaa la yidhi hooyo curadkeedii dhintoo barooranaysa ayay mid kale aragto waxay tidhi walaalaysee wax u jiraan markaasay tidhi curadkaygiibaa maanta la dilay markaasay tidhi iska samir curadda loo soo geliyo kaygiiba kabbaa ka luntae marka qofba meesha bogtaa asagay balbashaa bilow aadmiguna waa isku baroor darsadaa mid lib qaba iyo mid ilaahay ku been abuuranayaba warwariye la yidhaahdo maxamed xaraare oo warbixin ka diyaarshay macawisley wuxuu yidhi warbaahinta dunidoo dhani magacaasiisay u qaatee qaateen warbaahinta duniduna waxay ku macneeyeenuu yidhi macawisley inay yihiin shacab dhibaato u adkaysan waayey oo hubkooda qaatay wuxuuna yidhi dalka ciraaq oo hadda ka hor alqaacida oo kuma hadhigatay waxaa ka sifeeyey sunniyiinta ku nool dhulka saddexagalka la yidhaaho sida macawisleyda soomaaliya oo hubkooda qaatay markay u adkaysan waayeen dhibaatadii alqaacida ku haysay kadibna waxay gaartay ciraaq inay noqoto dal abniya ilaa cayaarihii koobka qaliijka lagu qabto welibana koobkii ciraaq ay ku guulaysay haysato war maxamed xaraare warbixintiisa sii wada wuxuu yidhi shacabka oo cara ka buuxsantay ayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku baaqay dagaalka shabaab sidaasaana macawisley ugu dhiiratay inay dagaalka galaan kadibna dowladda taageero iyo garab ay ka heleen dagaalkaasuna ubucdiisa hiiraan uu ka bilowday shabeellada dhexe galgaduud ilaa iyo mudugna dadka dhan ahuub ka qaatay waxaana lagama maarmaan u ah yidhi inay ku daysadaan muqdisho koonfur galbeed iyo jubbaland wargooyin waxaa moogdiina alsayid madaxweyne axmed mudoobe wuxuu yidhi macawisley dooni mayno shacab hubaysanna nalama tusi karo annagoo jubbaland ah baana la dagaalaynaa shabaab iyo bannaanbixi bu aal luu qabtay miyuu ka hadlay war axmed madoobe markuu leeyahay annagoo jubbalandaan la dagaalamayna shabaab shacabka jubbaland miyaysan jubbaland ka mid ahayn war waxaa la ogaaday dagaal aan shacabku qayb ka ahayn inaan shabaab looga adkaa karin axmed madoobena ma moogo xaaladda waddanka xogaal buu u yahay laakiin nin kastoo yidha anaa kaligay talinaya ma jecla indhihiisu inay arkaan shacab hubaysan warshabaab in lala diriro ninkii diidaa isagaa ka orbegaye waxaa la yidhi mufti culumma madax maamuliya shacab intii miir leh u midoobe cadowgii milkiyey inay muquunshaane midigtay ishaystaan bulshada miliqu wow ceebe midiyaha waxaa loo sitaa maatadooxyadiiye xaggay magansa doonaan mudday maaldadhacayeen warwarmaysidaaf hayeenkii al-shabaab ah calidheere wuxuu ku yidhi maalkaaga qofkii kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib laakiin mashaqa waxay dhacday markuu asagii soo mutuxay aryadhahasanay cabdullah calidheere u jawaab jawaabay wuxuu yidhi ninku dadka asagaa dhici jira minoo haddaan dhaafaayo war kalamaanay waxaa la yidhi khawaariij dilkoodaa baryahan loo baxsanayaaye waa inaan shabaabka u birmado hillada u baahan bogga daday ka wada haysta iyo uur bukaa jira war kalamaanay war ma haysiine odayaalaan maqlayay maxkamaddu xukuntay oo shabaab u tegaye waxaan u malaynayaa in odayaal kale lagu biirin doono sababtoo ah waxaa la yidhi ciidamada amniga waxay beledweyne ku qabteen odayaal galbeedka hiiraan ka baxay oo shabaab qaab heshiis la soo galay waxaana la yidhi waxay kula heshiiyeen in la joojiyo abaabulka dagaalee socda ee shabaab galbeedka hiiraan looga saarayo war waxaan maqli jiray shilintu neefku markuu dhinto kuma sii dheganaatee waa ka dhaqaaqdaaye odayaashii reeraha u talin jiray ma intaasay garan waayeen alla ilaah sax waayo waxaa hore loo yidhi shilintu waa kaa soo dhacda wax dhintay kuma sii dhegte shilintu waa kaa soo dhacda wax dhintay kuma sii dhegte war shabaab odaygii u taga shuutaa la horgeynaya war waxaan u malaynayaa xabsiga dhexe qaybta odayaasha dhaqanka inuu yeelo doono sheelamortii sheelcasabaan maqli jiraye sheela odayaasha soo socta miyaad leedahay war adduunkan wax walba waa lagu arkaa weligiin oday ciyaal weeraha dhagax tuuraya amuu idinka hor yimid aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi how ninkuu oglama ajaaro albaabkaastood fuurtow arka ninku ninkuu oglama ajaaro albaabkaastood soo furtow arka warwar mahaysana muqdisho waxaa ka furmay ah. jir u dhexeeya soomaaliya iyo wadamada xuduudaha la leh oo loo yaqaan safka hore war maxay ka shirayaan kalemaanaan buuqeeda ka joogi waynimay dheheen war waxay ka yihiin waddamada soomaaliya ciidamadu ka joogaan war shabaab inaan laga adkaanon ciidankooda laga maarmin miyay rabaan war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay ah. haddii alla idma sanadkan in soomaaliya oo dhan shabaab laga suulinayo kadibna soomaaliya amnigeeda la wareegi doonto haddama layska fadhinayaa meesha war kale ma yaale warwarka ha iga dhexgelinine ah waddamada soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya ah. taliyaashooda ciidamada shirkoodiibaa soo gebagaboobay kii wasiirada gaashaandhiggaana ku xiga arbacadana madaxweynayaashiibaa shiraya waxayna ka arrinsanayaan baa la yidhi ah. ciidamada jawaanada ku hoos jira inaan la aqbali karin oo haddaysan furunta galayn degmooyinka la xoreeyey ah. ay jawaanna ka dhistaan oo hoos galaan war aniga waxaa ii caddaatay soomaaliya inay ku biirtay ururka bulshada bariga afrika east afrika loo yaqaan halkaasna ganacsi ganacsi ballaaran iyo fursadaha ka jiraa la yidhi waxaana ku ogaaday wasiirka warfaafinta daawud aweys jaamac markuu ka hadlayay shirka iyo waxyaabaha looga hadlay luuqadihii uu ku hadlay waxaa ka mid ahay sawaaxili telefishinka qarankana sawaaxiligaa lagu soo qoray hadda warkaasu waa cad yahay waa markaan inta digir maraa goof ka qaada daarusalaam geli war xaafadda daarusalaam degmay u sharaxan tahay digirna kaagama baahno ayadaa haysata war xageedka ka waalantiin daarasalaam sawtiyo hargeysa u dhoweyd maaha war daboosow adaan war haynine hargeysa yaray jubbada dhexay ku taallaa war kalemaanay war ma haysiine deegaanka fiidow ee gobolka hiiraan cirkaa looga soo dhacayaa la yidhi gortaliyaha qaybta koob iyo labaatanaad xasan jaamici wuxuu yidhi waxaan ogaanay shabaab inayso dukan diinna waa sheeganayaan in yaroo ameyra sheegato raba inay qaldaan qabtaan dadka ayaa foorfoorarsadow yidhi kuwo badanoo aan qabannana waxay noo sheegeen weligood inaysa dukan aaga oo weli mabaxduu jooga wuu ku daahay warbaxda mar horaa layskala tegayo warka ha iga dhex geline hadda deegaanka gabdhaaluu sii maraya caadi iyo camaaruuna ku wajahan yahay war waxaan arkay dad badanoo dhibsanaya dagaalka shabaabe danta ay ku qabaan yaa ii sharixi kara ii sharrixi kara ah doraad waxaan daareensaano la diiday maanduugaashaana doraad waxaan daar E waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxa qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysanta kulmi doona sidaas nabadgeliyo